بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وعندهم قاصرات الظرف أترابا الله سبحانه وتعالى أهل amba dadka iimaanka leh ee mutaqiinta abaalka uu marin doono amba ajarka uu siin doono ayaa ilaahay subxaanahu watacaala uu ku xusay qaybo ka mida ah aayaadkan wa cindahum ay wa cinda almuttaqiin kuwa mutaqiinta agtooda waxaa ku sugnaaday macnaa markay jannada galaan qaasiraatu darfi indhahooda kuwa gaabiyey oo bimacnaa ku gaabiyey calaa aswaatihina cid kale aanuun la taagaynin amba aan honqal taagaynin qaasiraatu barfi indhahooda amba araggooda kuwa gaabiyey atraaba oo isku wada da ah atraabun isku da ah amba isku fil ah allah wuxuu ihi subxaanahu watacaala haadaa kaasi ajarkaasi sidan ayaa lagu odhan doonaa iyagoo tanadeeda ku jira maa shii weeye tuucaduuna laydiin ballan qaaday amba laydiin yaboohay liyowmi alxisaabi xisaabta yoomkeeda daraaddii ama liyowmi alxisaab ay fii yowmi alxisaabi xisaabta yoomkeeda kii laydin yaboohay weeye inna haadaa kaasi ajarkaasi la risqunaa annaga risqiqayaga weeyeba allayi subxaana risqunaa weeye maa lahu uma ahaanin risqa maa lahu ay maa lirisqinaa risqiqayagaa uma sugnaanin min nafaad dhammaansho uu dhammaado ma dhammaanaya baa ilaahay yidhi subxaanahu watacaala haadaa taas lilmu'miniin aw lilmuttaqiin marka haadaadani waxaynu ka dhignay mubtade khabarkiisu maqan yahay haadaa ajarkaasi lilmuttaqiina buu u sugnaaday amba almru arinku haadaa kaa weeye macnaa kaasaa lagu abaalmarinayaa muttaqiinta wa ina lidaagiina bilow markaas wa inna lidaa'iina kuwa baaqiintae xadgudbay waxay leeyihiin oo u sugnaaday la shara ma'aab meel loo noqdo halka ugu xun amba ugu sharka badan la shara ma'aabin meel loo noqdo halka ugu sharka badan baa u sugnaatay weeye jahannama ah amba jahannama ayaa u waina jahannama lidaabin waa kabarkii oo ahayn ismigii oo maaragtay xagga dambe maayo jahannama ah yaslawnahaa xaal ay geli doonaan haa jahannamadaas ayay u sugnaatay wabi'sa waxaa baas lahaaday oo xumaaday almihaadu gogol ayaa xumaatay macnaha jahannamadaa weeyaan haadaa kaasi cadaabkaasi amba jahannamada iyo waxa ay wadataa haadaa kaasi xamiimun waa kulayl haadaakani haadaa kaasi xamiimun kulayl weeye iyo wagasaaq milm ee falyaduuquu hadda dhamiyaan hu ciqaabka marka haadadani waa mubtada xamiim iyo wasaaqna waa qabarkii weeye haadaa kani cadaabkaasi xamiim biyo kulul weeye wagasaaqun milil weeye aba wagasaaq kuwa kow badan weeye oo qabriga wax ku jira wa aakharu midka fa ee faliyaduuquu ha dhadhamiyaan hu ka hadhadhamiyaan wa aakharu waa cadaab wa ukharna waa la akriyey wa aakharu waa mid kale wa aakharu mid kale kaa kale oo min shaklihi ka hore caynkiisa ah aswaajun weeye noocyo markaa kabar dhig noocyo kaloo cadaab bay leeyihin alwaan min alcadaab sida samahariir iyo samuum iyo xamiim cabid iyo maaragtay cunista quumka iyo sucuud ay mar naarta kor u baxayaan mar hoos ay u degayaan waa waxyaabahaasoo kale wey wa aakharu mid kale aakharkaasoo min shaklihi ka hore caynkiisa ahina aswaad waa midabo noocyo wey cadaab kaloo noocyaabay la dhamin doonaa markay naarta galaan ay kooxi gasho iyadoo koox koox ah oo fara badan bay geli doonaan haadaa kani iyagoo naartii ku jira bay malaa'igtu ay yidhaahdeen ama qaar kasii horreeyay oo naarta ku jiray baa yidhi haadaa kani fawj waa koox waa tiro badan weeye fawjun tiro badan weeye amba koox weeye fawjkaasoo muqtaxin isku masiiqi macnaa gelitaanka naarta macakum isku sujoobi doonaa ixtixaamku waa isku khasbin qofka si xooga inuu meesha u galo haadaa kanina naarta hadda yimi fawj koox weeye fawjkaasoo muqtaxin isku qaadi maaragtay naarta geliddeeda macakum laa marxaban bihim ay laa aataytum sidana maar la odhanaya ay laa saadafu amba laa aatow umay imanin marxabaa meel fidsan waa ismu makaan moog mafcuulna ka dhig ay laa aatow may imanin marxabaa meel fidsan oo barxaba may imanin kaasoo qaa'iman bihim halkaa marka kuskaga tacalluqaya oo bihim ayaga ku sugnaaday macnaha may la kulmin meel fidsan waayo innahum ayagu saalu nnaari naarta kuwii geli weeye innahum ayagu saalu nnaar naarta kuwii geli weeye markay sidaa ku yidhaahdeenay ku soo dhoweeyeen habaarkaasi qaaluu waxay yidhaahdeen kuwii iyaguna galay naarta ee dambe qawjkii bale antum idinka ayaa axaqu khabarkaa qadar antum idinka ayaa axaqu ku ayaa ku xaqnimo badan idinka ayaa ku xaqnimo badan bilqawli qadar bilqawli hadal baad ku xaqnimo badan tihiin maxay la yidhaahdo laa marxaban bikum ay laa ataykum qadar markaa laa ataykum idinba maydaan helin oo umaydaan imanin marxaba meel fidsan meel fidsan umaydaan imanin kaasoo bikum idinka idinku sugnaaday ah, macnaa maydaan helin meel sibsan oo aada heli doontaan antum idinka oo qoladii ka horraysa bay ku leeyihin antum idinka ayaa qaddamtumuu horumariyey hu cadaabkan wow waaxu ka dhasha un damaha la jiiday ishbaaca antum idinka ayaa qadamtumuuhu u horumariyay cadaabkan lanaa annaga idinkaa noo horumariyey oo kuwii horaa matbuuciintii aha kuwan dambana waa taabiciintii oo idinkaa sabab noogu noqday qadamtumuuhu idinkaa u horumariyey cadaabkan lanaa annaga idinkaabaa cadaabkan la geliyey fabisa bi'sa waxa xumaaday oo baas lahaaday alqaraar meel la dego qaaluu waxay yidhaahdeen kuwii la lumiyey rabbanaa rabbiga yowba yaa rabbanaa rabbiga yowba yidhaahdeen man qofka qadama horumariyey lanaa anaga noo qadama lanaa buu ku tacaluqaya qadama lanaa annaga noo horumariyo na keenay haadaa cadaabkan na keenay fazud ilaahayow u siyaadi hu qofkaasi cadaaba cadaab u siyaadi cadaabkaasoo ka sifee cadaabkaasoo dicfaa la laban laabay fi naari fasidhu ayuu ku xidhmayaa fi naari naarta dhexdeeda ugu siyaadi fi naar naarta dhexdeeda ugu siyaadi wa qaaluu waxay yidhaahdeen ahlu naarkii oy qaarba qaarka kale ku yidhaahdeen maa maxayba lanaa annaga noo sugnaaday warsalow maxaa jira laa naraa xaal aanaan arkaynin maxaa noo sugnaaday rijaala rag aan aan naartan ku arkaynin raggaasoo kunnaa aanu ahayn nacuddu kuwii ku tiriya hum hijaashaaba amba raggaaba min alashraar kuwa sharka badan alashraar waa jamcu shariir kuwa sharka badan macnaha dad mu'miniinay daciifsan jireen ayay leeyihiin waa raggii fuqarada ahaa ee iska liitay maye maxaanay naarta u gelin qaaluu waxay yidhaahdeen maa maxay baa lana annaga noo sugnaaday oo laa naraa aanaan u arkaynin rijaalan rag raggaas oo ka sifa sunnada kunnaa aanu ahayn nacuddu kuwii ku tiriya hum ayaga min alashraari kuwa sharta badan attakhadnaahum ma waxaanu ka dhigannay kuwa sifriya wax la quudhsado miyaanu ka dhigannayo lagu dheeldheelo carabtu waxay kalaamkooda ka mida shay markay tilmaamayaan inuu yahay wax layaab leh cajiiba ayay istifhaamka ku keenaan macnaa sidii oonay samayninba warma waxaanaynu samaynay aanu ka nidhaahno warma waxaasoo kale inu samayn jirnay attakadnaahum ma waxaanu ka dhiganay sakriya wax lagu dheeldheelo oo nimankuba niman wanaagsan bay ahaayeen oo meeshay maba joogaan am amase fale azaagat ma waxaa leexatay canhum ayaga xaggoodii ma waxaa ka leexday alabsaaru aragyadii oo maanaa intuu cadaabku madax maray ayaynaan arkayna meeshay ku jiraan bale azaagat ma waxaa ka baydhay oo ka leexatay canhum xaggooda alabsaar allah wuxu uhi subxaana aragyada ina dalika kaasi dooda noocaasi iyo murankaasi laxaba dhab weeye sidaasuu u dhici doonaa laxaqun kii sugan weeye huwa isagu qadar huwa isagu takhaasumu ahli nnaari naarta ehelkeeda doodooda weeye takhaasumu ahli nnaari naarta ehelkeeda doodooda weeye macnaha sidaasay u doodi doonaan oo murankaasin baa jiri doono qaarba qaarka kale ay ku odhan doonaan wey allah wuxu uhi subxaana wa tacaala qul waxaad tidhaahdaa nebiyow innamaa ana anigu waxaan ahay uun waa xasri innamaa adaat xasr qasrina waa la yidhahdaa innamaa ana anigu waxaan ahay uun mundar lidida ah. wamaa min ilaahin ay wamaa ilaahun mid la caabudo oy cibaadadiisu xaq tahayna ma jiro ila allaahu alla mooyaane allaha alwaaxidu keliga ah alqahaar muquuniya addoommadiisa alqahaar allaha muquuniya cidduu doono muquuninto rabu samaawaati ah salaadka rabbigooda ah allaha rabu samaawaati ay maaliku samaawaat samaadka kaleh ah waalardi arlada rabbigeeda ah wa rabbu kii rabbigiisa ah baynahumaa u dhaxeeya labadaas alcasiisu ah ka aan cidi ka adkaanin alghafaaru ah ka dembi dhaafida badan qul waxaad tidhaahdaa nebiyow huwa qur'aankani naba waa war war weeye naba'un war weeye warkaasoo cadiim weyn oo dee mid weyn buu xaggiisana ka yimi oo ilaahay baa leh waana war culus oo can inaba'in cadiim war weyn weeye antum idinkuna naba'aaso ka sise antum idinku canhu isaga xaggiisa mucriduuna kuwii ka jeedsanaya aad tihiin idina waad ka jeedsanaysa wamaa kaana lii aniga iima ahaanin min cilmin ay cilmun waa ismigii kaanaba cilmun aniga cilmi iiguma sugnaanin maa kaana ma ahaanin lii aniga iiguma sugnaanin maa kaana lii aniga iiguma sugnaanin amba iima ahaanin min cilmin ay cilmun ninkaas kala cilmi iguma sugnaanin bilmala'i kooxda alaclىa koraysaanba saraynta badan akhyaarta saraynta badan aniga iguma sugnaanin cilmi id xilli cilmi iguma sugnaanin yakhtasimuun ay doodayeen ay ka doodnaye ay ka doodayeen arrinta nabiyullaahi aadam calayhi salaatu wasalaam markuu ilaahay damacsanaa inuu abuuro oo malaa'igta fara inuu sujuudo ibliiskina uu ka murmayo sujuuda in yuuxaa ay maa yuuxaa looma waxyoonin ilaya aniga layma waxyoonin wax kale ilaa annamaa ana inaan ahay un baa la ii waxyooday nadiir mid digaya mubiin oo digitaankiisuna cad yahay macnaha aniga waxa la ii waxyooday uun indaar in yuuxaa looma waxyoonin ilaya aniga layma waxyoonin ilaa annamaa ana ay ila alindaaru saasunba digitaan mooyaane wax kale layma waxyoonin munaxaq inaan digo ayuun baa la ii waxyooday wadkur xusnabiyow sidwaagii qaala uu yidhi rabbuka rabbigaagu uu yidhi lilmalaa'ika malaa'igta uu ku yidhi innii anigu khaaliq kii abuuri baan ahay bashara mafcuulkaa dhig ismiga faacil baa qaatay bashara qof baan abuuri min diinin dhooba xaggeed baan ka abuuri doonaa ee fa idaa sawaytu markaan dhammaystiro hu qofkaasi oo wanafaktu aan ku afuufo fiihi basharkaa qofkaasi min ruuxii arwaaxahaan abuuray mid ka mida min ruuxii idaafadu waa litashriif arwaaxahaan abuuray mid ka mida ruuxdayda aan ku afuufo faqacuu dhaca qaata ay faqaru faqacuu dhaca lahu lihaada albashar basharkaa u dhaca saajidiin xaala kownikum saajidiin xalaatihiin kuwa sujuudsan fasajada way sujuudeen almalaaika malaa'igtu way sujuudeen kulluhum dhammaantoodba ajmacuun waa la israaciye dhammaanba ilaa ibliisa ibliis mooyaane amba ilaa laakinna ha yeeshee ibliisa istakbara waa uu kifray oo waa uu santaagay wa kaana wuxuu ahaa amba ahaaday min alkaafiriina kuwa kufriye mid ka mida ayuu ahaaday qaala wuxuu ihi rabbi yaa ibliisu ibliisow maa maxaybaa manacaka kuu diiday anta sida inaad u sujuuddo limaa ay liladii kii inaad u sujuuddo khalaqtu aan abuuray ay khalaqtuhu isaga aan abuuray biyadaya labadayda gacmoodaan ku abuuray waa mufani maa maxaydaa manacaka kuu diiday an tasjuda inaad u sujuuddo limaa mid inaad u sujuuddo khalaqtu aan abuuray anfamaada masteriye ka dhigo limaa khalaqtu ay limakhluuqii kaan abuuray maxaa kuu diiday inaad u sujuuddo yadaya labadayda gacmoodaan ku abuuray waxay ka midtahay waxyaabuhu makhluuqa kale kala gaarka yahay nebiyullaahi aadam calayhi asalaatu wassalaam in ilaahay gacantiisa ku abuuray yadanna qudra maaha biyadaya labadayda gacmood baa la leeyihi waa ilaahay sifaadkiisa daatigaha ah, qayb ka mid a ah. markaa sidaa ay tahay waa in qofka iimaanta lihi u rumeeyo weeye ah, kaaan ku abuuray labadayda gacmood astakbarta miyaad jibirtay oo waad ka santaagaysa amarkayga am kunta falaa kunta ma waxaad ahaatay min alcaali kuwa isa sarraysiiya mid ka mida ah, min alcaali kuwa isa sarraysiiya mid ka mida ah. watantaagso waad kibirtay soo qaala wuxuu ihi markaa ibliis ana aniga ayaa khayr ka khayr badan minhu aadan khalaqtanii waxaad iga abuurtay min naarin dab wa khalaqta waxaad ka abuurtay hu isagana min diinin dhoobo qaala rabbi wuxuu idhi fakrij ka bax minhaa min asamaa samada ka tag fa innaka adigu rajiim mid la fogeeyey baa tahaye rajiim mid la fogeeyey baa tahaye tag wa inna calayka korkaaga ayay ahaatay lacnatii nacdashaydu raxmaddayda oo laga fogaadaa korkaagay noqotay ilaa yawmi iddiin ilaa abaalmarinta yoomkeeda ilaa macnaha weligaaba malcoon nacbadan baata ila markana naartu gelaya qaala wuxuu yidhi rabbi ilaahay ma dafirsana bale uu baryayaaba inuu wax dilo oo wax nooleeyu og yahay waa ibliis rabbi rabbigayow faandirnii ii kaadi ha idilin haddaba faandirnii ii kaadi ilaa yawmi yubcasuun ilaa maalinka laga soo saari doono ilaa yawmi yubcasuun ilaa maalinka laga soo saari doono iyaga ibna aadama bacsigu dhici doono qaala rabbi wuxuu yidhi wa innaka adigu min almundariin kuwa loo kaadiyey mid ka mida ayaa tahay ilaa yowmi alwaqtina loo kaadiyey ilaa yowmi alwaqti waqti maalintiina yoomkiina loo kaadiyey waqtigaasoo amba yoomkaasoo waqtigaasoo almacluum la yaqaano wa naskada hore ilaa suurta hore ee lagu wada dhimanayo la afuufayo waad noolaanaysaa intaasuu iska jiraayo talinaya waa cimri dheer ankaar buu qabaa nebiyullaahi aadan buu kaga takhallusay iyo xawaa sannaduu kaga soo tuuray adiga laftigaagana farabaas buu kugu hayaa ma ogto waa khabiir bartay sida bini aadamka loo lumiyo ilaahay ii jaayi haye qaala wuxuu yidhi marka ilaahay inbuu ku dhaartay ma ogtahay cisada rabbi weliba qoliyo xerasoona kumuu dhaaran ma qaala wuxuu yihi ibliiskii baa odhanay qaala tacaala xaakiyan can ibliis ila waktigaa ilaahay baa nooga warramay qaala wuxuu yidhi fabicizzatika ilaahayow cizadaada ayaan ku dhaartay adkaanshahaaga iyo sharaftaada ayaan ku dhaartay la uguwayanna waan lumin oo waan lumin hum ayaga ajmaciina dhammaantood ba lumin bini aadamka aad abuurto ilaa cibaadaka addoommadaada mooyaane minhum ayaga xaal ay ka mid yihiin almukhlasiina la doortay kuwaa mooyaane intooda kale waan lumin doonaa bu qaala tacaalaa rabbi wuxuu yidhi faalxaqu xaqa ayaa qasamii qaartaydu tahaye amba faalxaqu waa mubtade-e xaqu minii aniga xaggayga ayuu ka yimaadaaye amba fa ana anigu alxaqu baanahay wa aquulu waxaan idhaahdaa alxaqa xaqana waan idhaahdaaye aquulu kaa dambaa lagu nasbiyey wa aquulu alxaqa xaqa ayaan idhaahdaaye ku hadlaa aquulu aan idhaahdaaye laamla'anna waan ka buuxin oo waan ka buuxin laamkani jawaabu u yahay dhaafaynu ka daray jahannama ayaan ka buuxin ninka adiga ayaan kaa buuxin doonaa jahannama iyo miman baan ka buuxin taabicaka ku raacay oo minhum ayaga ka mida kuwa bani aadamka ah ajmaciina dhammaantoodba qul waxaad tidhaahdaa nebiyow maa as'alukum idinkumaan weydiisan idinku weydiisan maayo calayhi ay calaa tabliiqi alwaxyi waxyiga gaarsiintiisa min ajirin ay ajraa mushkaayad waa mafcuul weeye adraa idinku weydiisan maayo wamaa ana aniguna ma aan ahaanin min almutakallifiin dadka iskallifa ee waxaanay aqoonin ka hadla ma ihi wamaa ana aniguna ma ahaanin min almutakallifiin kuwa iskallifa ee waxaanay garanaynin ka hadla ma ihi garan karaysaan saxaabigii la odhan jiray cabdillaahi bni mascuud radia allaahu canhu waa kii lahaa yaa ayuha annaas man calima shay-an falyaqul bihi qofka shay barta ee ogaada shayga ha sheego waman lam yaclam falyaqul allaahu aclam ilaahay baa ogaa yidhaahdo faina min alcilmi an yaquula arajulu lima laa yaclamu allahu aclam waxaaba cilmiga ka mida qofku waxaanu garan inu yidhahdo garan maayo waayo faina allaha caza wajala qaala linabiyi kum qul maa as'alkum calayhi min ajrin wamaa ana min almutakalifiin anigu maay kuwa iskalifa awaasasaara iyo waxaanay garanay in huwa ay maa huwa ma aha qur'aankani ma ahaanin ilaa dikrun waana mooyaan waa wax lagu waansamo oo alla xasuusiya lilcaalamiin caalamka ayuu waana u yahay wallaahi lataclamunna waad ogaan doontaan oo waad ogaan doontaan jamc baa yaalla miimka godan wuxuu ku tusayaa waaw baa xadfan faacila lataclamunna waad ogaan doontaan oo waad ogaan doontaan naba'ahu qur'aankan warkiisa naba'ahu xaqiiqadiisa waad ogaan doontaan bacda xiin muddo dabadeed bacda xiinin xilli dabadii waqti dabadii baa ogaan doontaan muddo dabadeed bismi illaahi araxmaani suuratu zumar makiya weeye aayaadkeeda waa shan iyo toddobaatan aayadood waxyaabaha la yaab galay suuraddan leedahay waxaa ka mid ah rasuulku calayhi asalaatu wasalaam sida xadiis saxiixi tilmaamayo habeen walba wuu akhriyi jiray suuraddan iyo suuratu bani israa'iil habeen kasta waa u akhriyi jiray ma arkaysa bismi illaahi araxmaani araxiim tanziilu lkitaabi kitaabka soo dejintiisu tanziilu lkitaaba kitaabka soo dejintiisu min allah alle xaggiisa ayuu ka ahaaday alle ayuunbaa soo dejiyey marka khabar baynu dhignay iyo mubtadaynu ka dhignay sidaa ugu fiican weeye alcasiiz allaha alcasiiz cidina aanay ka adkaanin allaha alxakiim ee aan qaldamin ee xukunkii ee xukun iyo xikmadba leh annagu anzalnaa waxaanu dejinnay ilayka adiga waxaanu kugu soo dejinay alkitaab kitaab baanu kugu soo dejinnay alkitaab kitaabkan qur-aanka ah baanu kugu soo dejinnay bilxaqa xaq xaalaanu ku sugannahay baanu ku soo dejinnay amba bilxaqi xaalu ku sugan facbud caabud nebi muxammedow allaha alla caabud mukhlisa xaalaad tahay caabudkii u baraxsiraya lahu alle addiina ay adaa ilaah adoo cibaadada u baraxtiraya caabo cid kale aan qalbiga ku haynin alaa hoy tanabbah bay ka dhigan tahay waa adaatu tambiih tanabbah baraaruge lilaahi alla iska leh addiinu ay daaca cibaadada rabbibaa iska leh alkhaaliqu saafiga ah waayo camalkaasunbuu ilaahay aqbalaa alcibaadatu asaalixa aw alkhaalisa ayuunbuu ilaahay aqbalaya camalka haddii shayka si kasta oo wanaagsan yaho waxoogaa dhexgeliso fanish waaladiina kuwa istakaduu yeeshay min duunihi alla sokadii awliyaa'a kuwa ay caabudaan ay xidhiiriyaan hayra alle kayrkiisa dhigtay yaquuluuna qadar jumladaa noqonaysa khabarka yaquuluuna waxay yidhaahdaan maa nacbudu uma caabudayno hum kuwan aanu yeelannay ilaa waxaanu u caabudaynaa uun liyuqaribuunaa inay noo dhoweeyaan ila allaahi alle xaggiisa inay noo dhoweeyaan zulfaa dhoweyn ay taqariiba dhowayn inay alle xaggiisa noo dhoweeyaan ayuun baanu u caabudaynaa inaanay waxba tarayn waanu ognahay inay dhagxaan yihiin waanu ognahay waa maytaad waa weli fulaan laakiin waxaanu u baryaynaa ayaanu ugu tawasulaynaa un um ilaahay naloo dhoweeyo ilaahay miyaanu gaari karaynaa ilaa tarantaro lasii maro wamaa ilaa daalik waxaa khuraafada ayaa uhaamtaa wy waa bariiqii hore un moog ina allaha alle yaxkumu wuu xukumi baynahum dhexdooda siimaashiibu alle ku xukumi ku kala saari hum ayagu yakhtalifuun ay isku khilaafsan yihiin waa ilaahay subxaana watacaala xaqan ay ku khilaafsan yihiin ayuu ilaahay ku kala saari markaasuu caddayn doonaa ka toosan kana caddayn doonaa ka lunsan ina allaha alle laa yahdii ma hanuuniyo man mid ma hanuunin doono huwa isagu kaajud beenaala ah kafaar oo gaalnimo badan oo markay caynka a ilaahay bay noo daweynayaan iyo wax la mid ah been bay ku sheegayaan baa ilaahay subxana wa low araada allaahu alla hadduu dooni lahaa waa iyagaa yidhi ilaahay waxbuu dhalaya an yatakida inuu yeesho waladaa ilmo isagu uu dhalay hadduu dooni lahaa ma doonin bae lastafaa waxa uu ka dooran lahaa lastafaa wuxuu ka dooran lahaa mimaa kii xaggiisa wuxuu ka dooran lahaa yakhluqu uu abuuraayo maa yashaau wuxuu doono alla ka dooran lahaa subxaanah ilaahay baan ka hufayaa waxaanu cunsamin oo dhan nasahnaantiisa e huwa allaahu huwa alle allaahu weeye alwaaxid keli weeye alqahaar ilaaha addoommadiisa muquuniya weeye subxaanahu watacaala marka shardi baa la keenay fahaada min baabi shardi tacliiqu shardina wuu iskaga banaanyay baa la yidhaha cala lmustaxiil shay mustaxiila in shayga lagu xidho limaqsad lmutakalim oo maaragtay ilaahay subxaana watacaala hadduu doon lahaa baa laleeyahy laakiin ma dhacayso waayo arrin ilaahay iska bari yeelay subxaana khalaqa asamaawaati bu alla abuuray iyo waalarda arlada bilxaq buu ku abuuray yukawiru wuxuu ku duuduubaa takwiirku waa duubduubidda islaamihii hore waxaynu ka maqli jirnay iyagoo yidhaahda waan sawirtay waa sawirashada waa ku duuduubid madaxa shayga lagu duuduuba yukawiru leyla buu ku duuduubaa alle cala annahaari maalintuu ku duuduubaayo markaasuu habeenkii qariyaa ay habeen noqotaa wa yukawir الnahaara maalintiina wuxuu ku duuduubaa cala alleyli habeenka markaasaa habeenkii qarsoomaa wasakara shamsa buu alla sakira leyliyey iyo walqamara dayaxa kullun mid waliba yajrii wuu soconayaa ilaa ajal muddo inta laga gaadhu soconaya ajalkaasoo musama la magacaabay alaa hooy huwa alla alcasiiz kaan aan cidi ka adkaanin weeye algafaar oo allaha dembi dhaafista le weeye subxaana nafteed waa laydinka nafku naf buuda laydinka abuuray naftaas oo waaxida keli ah waa aadam weeye markii horaysa aadam buu abuuray uma jacala wuxuu ka abuuray minhaa naftii xaggeeda wuxuu ka abuuray jacala bimacnaa khalaqa uma jacala rabbi wuxuu ka abuur khalaqa ka abuuray minhaa naftii qurahayd zawjaha lamaanaheedii waa xawaa zawjaha haweenaydiisii buu ka abuuray wa anzala alla wuxuu dejiyey lakum idinka idiin soo dejiyey min alancaami xoolaha xaggooda rabbi wuxuu idinka soo dejiyey hamaaniyata aswaaj noocyo sideed ah hamaaniyata aswaajin noocyo sideed ah buu alla idinka soo dejiyey oo geeli waa laba labana waa looda waa didigii iyo sacdii awrkii iyo hashii awankii iyo laxdii ordigii iyo hidi sideeddaa weeye anzala baa ilaahay ka cabiray dee waxaad garanaysaa xooluhu waxay ku noolaadaan had iyo sheeraare roobkan samada ka yimaada ayay ku noolaadaan yakhluqukum alla wuxuu idinku abuuraa yakhluqukum rabbi wuxuu idinku abuuraa fii buduuni ummahaatikum hooyooyinkiin calooshooda fii buduuni ummahaatikum hooyooyinkiin calooshooda ayuu idinku abuuraa khalqan abuurid buu idinku abuuraa khalqaa abuurid buu idinku abuuraa abuuridaasoo ka sife min bacdi khalqin abuurid kala dabadid ahaatay min bacdi khalqin abuur kala dabadii ahaatay oo candhuuf buu idinka dhigaa saa isu bedesaan xinjir markaasa isu bedesaan nuska marxaladahaasu idin mariya fii ulumaatin ka bedel fii buduuni ummahaatikum baad ka bedelaysa fii ulumaatin madowya dhexdood buu idinku abuuraa fii ulumaat madowya dhexdood buu idinku abuuraa madowyadaaso salaasin saddex ah saddex madow dhexdood bu idinku abuuraa madowgaa caloosha hooyadaad gashaa ah, oo caloosha hooyada dee waa madow sidoo kale riximkii amba makaankii waa madow waxaa kaloo makaanka ka sii horeeya almashiina madheertii baa ilmaha ku xihan markaa madheertii iyo riximkii iyo calooshii waa saddexdaa madow weye ah, fii dulimaati buu idinku abuuraa salaasin saddex ah. madheertan ku xidhan ma caloosha iyo rixmkii daalikum ka sidaa wax u uumay ee u abuuray allaahu alla weeye rabbukum weeye lahu isaga ayaa iskale almulku lahaanshahaba laa ilaaha mid xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga mooyaan fa annaa sideedaa tusrafuuna laydiin duway oo laydiin leexiyey amba fa annaa xaggeeda tusrafuuna laydiin kaxeeya oo xaggan aad u socdaan ad u luntaan waa sideedaydaan amba fa kayfa sidee ayaa tutrafuuna laydin duwa ood alla qayrkii in takfuruu haddaad kufridaan fa ina allaha alle haniyun ilaaha ka kaaftoomay amba ka deeqtoomay weeye ka maarmay cankum xaggiin walaa yardaa raallina ugama aha licibaadihi addoommadiisa alkufra gaalnimada oo ilaahay subxaanah wa tacaala kufriga raalli kama noqdo laakina shiicadiisa kowniga ah ee bimacnaa koonka inaanu ka dhicin isagu wuxuu ogoliyey mooyaane wax kale ayuu kufrigu ku dhacaa wa maca daalika raalli ilaahay subxaana wa tacaala wain tashkuru haddaad ilaahay u mahadnaqdaan yardahu shukrigaa ah ilaahay uu ka raali noqon lakum idinka haddaad rumaysaa islaamnimuu raalli idinka yahy raditu lakum lislaama diina wain tashkuru haddaad shukridaan yardahu wuxuu raalli buu idinka noqon lakum idinka walaa taziru ma xambaarto ma qaado waasiratun mid dembaabtay naf dembaabtay wisra ukraa mid kale dembigeeda ma qaato walaa tasiru ma qaato nafsun nafina naftaasoo waasiratun dembaabtay wisra ukraa wisra nafsi ukraa naf kale dembigeeda ma qaato uma ilaa rabbikum rabbigiin xaggiisa ayuunbuu yahay marjicukum ay rujuucukum maselka dhigno qofkiinna alla xaggiisa maad u noqon doontaan fa yunabbi'ukum dabadeed wuu idinka warami fiimaadkii buu idinka warrami doonaa kuntum aad ahaydeen tacmaluuna kuwuu sameeye hukaa adduunyadii wayunabbiukum wuu idinka warrami wuu idinka abaalmarin bimaakii kuntum aad ahaydeen tacmaluuna kuwu sameeye innahu alle caliim allaha ku cilmiga badan weeye bidaati suduur laabuhu waxay qarsanayaane ku sugan bidaati suduur laabaha waxa ku sugan ay saaxiibka u yihiin ilaaha ogsoon weeye wa idaa massa markuu taabto alinsaana kan dadka ah markuu taabto darun dhibis markay taabato dacaa wuu dhawaaqaa rabbahu rabbigii buu u yeedhaa muniibaa xaal uu yahay insaankani jii u noqonaya ilayhi ila allah wa idaa massa hadduu taabto alinsaana insaanka markuu taabto darun dhib iyo dhibaata markay soo gaadho dacaa wuxuu baryaa rabbahu rabbigii buu baryaa ayuu u noqdaa muniiba xaaliyaaki u noqonaya insaanku ilayhi ila allah uma dabadeed in baryadaa ilaahay uu baryo dabadeed idaa khawala markuu siiyo alleh hu insaanka idaa khawala markuu siiyo alleh hu insaanka markuu siiyo nicma nicma hadduu siiyo nicmadaasoo minhu isaga xaggiisa ka ahaatay alleh nasiya wuu illoobaa haddana nasiya wuu iloobaa dadku maa kii buu iloobaa kaana uu ahaa yadcuu kii ugu yeedha alle ilayhi ay ilaa kashfihi shaygaa qaadidiisa maa kii buu iloobaa kaana uu ahaa qofku yadcuu kii ugu yeedha alle ilayhi ay ilaa kashfihi kaa qaadidiisa min qablu hore markii hore wuxuu arrabboo iga qaad lahaa ayuu iloobaa wajacala wuxuu u yeelay lilaahi alle wuxuu u yeelay dadku andaada kuwa uu barbar dhigo waa jamcu niddin kuwa uu la simo andaada kuwa uu la simo amba u dhigma buu u yeelaa oo dhig u ah muxuu ugu yeelayaa sidaa u samaynaya liyudila si uu uga lumiyo dadka liyudila si uu uga lumiyo qofkan leexsanay ee mudilka ahi can sabiili ay can sabiili illaahi si uu dadka uga lumiyo qul waxaad tidhaahdaa nebiyow tamattac ku raaxayso qof yahow bikufrika gaalnimadaada ku raaxayso qaliila in yar zamanan qadar zamanan xilli zamaanan xilli ku raaxayso xilligaasoo qaliila yar inaka adigu min asxaabi annaar naarta asxaabteeda ayaad ka mid tahay iskaga raaxayso aman ma mid aman ma mid huwa isagu qaanitun taagan qaanis amba adeecsan alqaanis waa almuduucu lilaah aman ma qaanitun adeecsan alleh oo alle u hoggaansan aanaa alleyli habeenka saacadihiisa aanaa alleyli habeenka saacaadkiisa saajidaa xaalu yahay mid weliba sujuudsan wa qaa'ima xaala kownihi qaa'ima xaalu yahay shii taaganna alla adeecsan yaxdaru xaalu ka baqayana alla adeecsan alaakhirata cadaab alaakhira mudaafkaa qadar yaxdaru xaaluu ka baqayana allah deexsan alaakhirata ay cadaab alaakhirati aakhire cadaabkeeda uu ka baqanayo wayarjuu xaaluu rajaynayana allah deexsan raxmata rabbihi rabbigii raxmadiisa adeexsani miyuu la mid yahay mid aan sida ahay kaasi miyuu la mid yahay kaaan intaaba ku sugnayn miyuu la mid yahay abada kuma jira baa subxaana watacaala fii xaali cibaadatihi ilaahay uu caabudayuu khaa'ifun raajin waa khaa'if raaji ah yani laa budda fi lcibaadati min hada wa hada waa inaad ilaahay ka baqanayso raxmadiisana aada rajaynayso adigu rajada waxaa la badiyaa uun markay naftu ku marayso qarqarada oo markaas aad u batato in ilaahay ku naxariisan doono qul waxaad tidhaahdaa nebigow hal yastawii ma siman yihiin aladiina kuwa yaclamuuna wax ogsoon cilmigaale sharciga iyo waladiina laa إنما yatadakar waxa waansamo uun oo ku cibro qaata ilaahay bikitaabkiisa ulul albaab caqliyada kuwa leh ulul albaabi caqliyada kuwa leh ee u saaxiibka ayuunbaa hogaansan waayo iyagaa farqi kala farqi bay leeyihin waxbay kala saari karayaan waxay kala saari karayaan bayna alxaqi waalbaatil maarkaysa allub huwa alcaqlu yaa cibaadi sigan ku dhaw iga gaadsiiye addoommaday yaa cibaadi qul dheh adigu sidaynu ilaahay baana sidan yidhi subxaana watacaala xataa lafdu qul waa <laughs> min kalaam illah dheh yaa cibaadi addoommadaydo ilaahay baa sidanu leh weeye rasuulku fariin buu sida addoommadaydo aladiina waa sunada masuulku wa masuulkooda asikan ujeeda aladiina addoommada aamanuu alla rumeeyeyow itaquu ka baqa rabbakum ka baqa ilaahay baqaadiisa ku sugnaana liladiina kuwii waxaa u sugnaaday axsanuu samafalay fii haadihi tan dhexdeeda ku samafalay markaa fiilan fila uga dhig axsanu fii haadihi tan dhexdeeda ku sugnaaday ku samafalay addunyaa ah xasanatun baa u sugnaatay wanaag waa tanna markaas markaasi ku xidhnay hadda waxaad odhan liladiina kuwii waxaa u sugnaaday axsanuu samafala ee wanaagga sameeya fii haadihi tan dhexdeeda waxaa ugu sugnaaday addunya liidata xasanatu wanaago waa salaama iyo caafiya iyo toosnaan laba tafsiirba waa lagu xidhaayo marna fiidan baad ku xidhaysaa xasanadan marna axsanuu baad ku xidhaysaa oo liladiina kuwii waxaa u sugnaaday axsanuu samafalay fii haadihi tan dhexdeeda ku samafalay addunyaa xasanatu wanaag oo barakaajiidu kuxikuuntan sameeyeen janno ayay heli doonaan bal liladiina ku waxa u sugnaaday axsanuu wanaagga sameeyey dadka wanaagga sameeyey ixsaanka sameeye sababala fii haadihi tan dhexdeeda waxaa ugu sugnaaday addunyaa adduunyada xasanatun wanaag waa toosnaan iyo istiqaama iyo camal wanaagsan iyo sixa iyo caafiya intaba culimadu way ku fasireen allah wuxu uhi subxaana wa wa ardu llah ilaahay arladiisuna waasican mid ballaaran weeye haddii ilaahay diintiisa meel aad ku alla eh, aad ku caabudi kari weydo oo diintaada aad ku fidin kari weydo dee meel kale iska qabo inamaa yuwafaa waxaa loo oofin assaabiruuna kuwa sabray loo oofin doonaa ajrahum asarkooda bigayri xisaab xisaab la-aan qul tidhahdaa nebi ow inii aniga umirtu waxaa la yamray an acbuda inaan caabudo allaha inaan caabudo mkhlisa xaalaan hayki u balaxsanaya lahu alla addiin ay sax abadan cibaadadaadaasi waa inay saxiixa tahay waa inay waafaqsantahy kitaabka ilaahay iyo sunnaha rasuulka wa maca daalika waa in aad hesho niyad wanaagsan oo alla dartiina waa inaad ula jeedo haddana camalkaagu intaa midnaba aanu ahayn ba labada midkoodu ka maran yahay waxaa noqonayaan hal baa lagu lisay hoosta gunlabaa dhaaminaysa habeeno dhan haddaad soo jiido ilaahay iyo rasuulkiisu waxaanay jirin inaad kusoo soo jiido qabqabqab kusamada alla maxadaa la korashkoda daal baa la korashkoda caamilatu naasiba qofku markuu mubtadica yahay ee bidcadu ku camal falayo camalka ay bidcadu dhex qaaday iyo ka dhex qaaday labadaba waxaa lagu odhanayaa la tag فهو رد فهو رد وأمرت وxa lay أمray لأن أkوna inaan ahaado نoqdo أول المسلمين مسلimiinta umadanka ugu horeey min ummatii kul waxaad tidhaahdaa nebiyow inii anigu akhaafu waxaan ka baqaya nebilahi maxamed marka in casaytu haddaan caasiyo rabbi rabbigay haddaan caasiyo cadaaba yawmin mafcuulkiisaa cadaaba yawmin maalin cadaabkeed baan ka baqaya yowmkaasoo cadiimin weyn qul waxaad tidhaahdaa allaha acbudu ay acbudu waxaan caabudayaa allaha mafcuulkiisa taqadumima mukhlisaa xaalin ay kuu bilaasanayan waa sumar ma og tahay dabbay kaga kulushahay baaburiyiinta iyo suufiga munxarifka ee leexsan iyo cid kaste oo la qaybkii caabuda amba qabri caabudba ah mukhlisa xaalan u baxsira laho la jeedi facbuduu caabuda maa shi'tum waxaad doontaan caabuda oo min duuni alla sokadiya yani waa tahdiid macna loo fasixi maayo bal waxaad doontaan caabuda kul waxaad tidhahdaa nebiyow ina alkhasiriin ina alkhaasiriina kuwa khasaaray alladiina kuwa weeye khasiruu khasaareeyey anfusahum khasaareeyey iyo wahlihim khasaareeyey yowma alqiyaama way khasaaranayaan oo waa la dhaxlaya guryahoodii baa la dhaxlaya ehelkoodii halkii tegi lahay saasoo kale wey alaa ho tanabuh baraarug ee daalika kaasi kaasu huwa alkhusraan isaga ayuunba khasaara almubiin cad inaad faa'iido la waaya khasaare maaha laakiin fa khasaaruhu wuxuu yimaada marka rasamaalkana weydo hebel wuu khasaaray haddii lagu idhaahdo shaygu waa ku khasaaray oo markuu rasamaalkaagina wax kaaga darsamaa laakiin khasaaruhu markaa rasamaalkaaga weydo ayaa la yidhahdaa khasaare lahum waxay leeyihiin ayaa alla yidhi subxaana wa tacala sugnaaday min fawqihim korkooda xaal u ahaaday xaalee min fawqihim ayaga dushooda xaal u ahaaday dhulal dallaayado waa gogol dhulal sabaqyo oo min annaari ah wa min taxtihim xaalu ahaaday waxay lewalahum waxay leeyihiin min taxtihim hoostooda xaalu ahaadayna dulal dabaqyo oo wax jeda afartaas waa xag kor iyo hoosta cadaab baa ilaahay kaga keenaya walciyaadu billah daalika kaas cadaabkaasi yukhawifu allaahu alla wuxuu ku cabsi gelinayaa bihi cadaabkada cibaadahu addoommadiisu alla ku cabsi gelinaya uu leeya warkaa ilaaliya waa takwiif yaa cibaad addoommadayda fattaquun iga baqa baa ilaha yidhi subxaana watacaala marka boqo iska ilaaliya xumaanta iyo macas iska ilaaliya waaladiina kuwa sunabuu ka fogaaday waaladiina kuwa isdanabuu ka dheeraaday addaaguut kuwa daaquutka ka dheeraad daaquut maxaa la yidhaahdaa waa kullu maa yucbadu min duuni illaahi wey wax kastoo xadgudbana waa la yidhaahdaa addaaguutka ka fogaaday wax kastoo alle kayrkii la caabudo shabadal badel ishtimaal an yacbudu ka dheeraaday an yacbudu inay caabudaan ka dheeraaday haa ay bawaaqis waa la saalisiyey mawt waani oo anaabuu noqday ila allahi allana u noqday subxaana wa tacaala lahum kuwaasi waxay leeyihiin albushraa bishaarayn bay leeyihiin jumlada dambaadhacaysa khabarkii mubtadaa hore ee fabashir u bishaaree nebi muxammadow cibaadii addoommadayda u bishaaree cibaad ay cibaadii addoommadayda u bishaaree alladiina addoommadaasoo yastamicuuna dhegaysta maqlo lama odhan yastamicuuna dhegaysta alqawla hadalka dhegaysta macnaa hadalka ilaahay hadalka dhegaysta subxaana watacaala oo fayatabicuuna dabadeeta raaco dhegaysiga dabadi axsana ka ugu wanaagsan raaca axsanahu raacadka ugu wanaagsan way fahmayaan ma arkaysa markaasay ku camal falaya ulaa'ika kuwaasi alladiina kuwa weeye hadaahum uu hanuuniyey allahu alle hadaa uu hanuuniyey hum ayaga allah uu hanuuniyey wa ulaa'ika kuwaasi hum ayagunbaa ulilalbaab caqliya kuwuu saaxiib ah kuwaasunbaa caqli leh ayaa yidhi subxaanahu wa tacaala xaqa uu ku sugnaaday calayhi korkiisa ay ku dhowowday ku sugnay kalimatu cadaab cadaabka kelimadiisu kay ku sugaa faman midka xaqa uu ku dhawoobay calayhi isaga kelimatu lcadaab afa anta adigu nebi muxammadow tunqidu miyaad badbaadin man miyaad badbaadin fi naarka ku sugan afa anta adigu tunqidu miyaad badbaadin man mid fi ku sugan laakin aladiina ha yeeshee kuwa itaqow ka baqay rabbahum ka baqa lahum waxay leeyihiin uraf guryo dhaadheer bay leeyihiin hurafun fooqyo dhaadheer bay leeyihin guryahaasoo min fawqiha korkeeda uu yahay hurafun guryo kalo dhaadheere guryahaasoo mabniya la dhisay la ajeeyey ismafcuul weeye mabniya la ajeeyey oo la dhisay guryahaasoo tajrii ay qulqulayso min taxtiha hoosteeda alanhaaru sogog wacd allah ay wacd allaahu alla wuu ballan qaadi kaa wacdan ballanqaadid laa yuklifu allaahu allana ma baajiyo amba ma jebiyo almiicaad ballanqaadkiisa alam tara miyaanad ogsoonayn ana allaha alle ansala inuu dejiyey min asamaa samada xaggeeda uu ka soo dejiyey maa aabiyo oo fasalaka uu qaadsiiyey amba jeliyey fasalaka uu qaadsiiyey amba jeliyey hu biyihii yanaabiica ilo yanaabiica ilo fi arlada dhexdeeda ku sugan uma yukhriju uu soo saaro miyaadan sugnayn uma yukhriju alle wuxuu ku soo saaraa uma yukhriju wuxuu ku soo saaraa alle bihi biyaha zarca buu ku soo saaraa zarc zarcaasoo mukhtalifa uu iskhilaafsan yahay mukhtalifa asalxaasoo mukhtalifan uu iskhilaafsan yahay alwaanuhu midabadiisu uma yahiiju wuu qalalaa salacaasi uma yahiiju wuu qalalaa fatarah waad arkaysaa hu sarci musara isagoo qaaray baad arkaysaa musara isagoo qaaray ayaad arkaysaa uma yajcalu wuxuu ka yeelaa alle kii qaadhay xudaama burbur wax burburay xudaama burbur buu ka dhiga markaasay dabayshu dhufataa ina fii daalika kaas ayuu ku sugan yahay ladikraa baa ku sugan liuli lalbaabi caqliyada kuwa u saaxiibkaabuu ugu sugan yahay afaman qof afaman ma qof sharaxa allaahu allee u fidiyey sadrahu laabtiisa ilaahay u goglay afaman qof sharaxa allaahu alle uu fidiyey sadrahu qofka laabtiisa alle u goglay lilislaami oo fa huwa isagu calaa nuurin nuur korkii ku sugan nuurka waa waxyigii nuurkaasoo min rabbihi xagga rabbigii ka yimi oo ku camal falaya kaman laysa kadalik midaan sida ahayn buu la sinay maya wey fawaylun hoog lilkaasiya buu usugnaaday fawaylun hoog waxaa iska leh lilkaasiya kuway qallashay quluubuhum quluubtoodu ay ka ingegtay lilkaasiyati kuway ka ingegtay quluubuhum faacil buu u qaataye min dikri illaahi ay ka qallashay ulaa'ika dulkaasi fii dalaalin bay ku sugan yihiin mubiinin xaq allaahu alle nazla wuxuu soo dejiyey amba soo daadejiyey axsana alxadiid xadii warka ugu wanaagsan axsana alxadiidi war la sheego ka ugu wanaagsan baa la soo dejiyey ka bedel kitaaba kitaab waa la soo dejiyey kitaabkaasoo mutashaabiha iswada shabaha oo isu eg kitaabtaasoo mahaaniya lasoo celceliyo qisaska ku saabsan lagu soo celceliyo amba akhriskiisa mahaaniya la soo celceliyo kitaabtaasoo takshaciru ay jiidhicooto takshaciru ay jiridhicooto minhu isaga xaggiisa ay ka jiridhicooto amba juluudu aladiina kuwii hargahoodu amba saantoodu ay jiridhicooto yakshawna ka baqaya rabbahum rabbigood waa ku dhacay qushcariira qushcariirada waa la qofku inuu gan isku jabiyo manaa gan baa qofkaa ku jabsan haddaad maqasho markuu cabsado kaasoo kale faqo ayaa maaragtay qofka waxa istaagaya shirkiisa qad shaciru ay jiridacooto minhu isaga dartii juluudu ladiin kuwii hargahoodu ay jiridacoodan amba ogadooda yakshawna ka baqaya rabbahum uma dabadeed taliinu ay xasiso ayaad odhanaysaa ficilkaad macnaa kale ficilkale xasiso uma dabadeed taliinu ay ku xasisho juluuduhum juluudooda amba oogadooda amba hargahooda iyo wa quluubuhum qalbiyadoodua ilaa dikrillahi ay ku xasisho daalika kaasi huda allah ilaahay hanuunkiisa weeye oo kitaabkan aluu baahayo hanuun ilaahay ah yahdii alla wuxuu ku hanuuniyaa bihi kitaabkaa hanuunkaa man yashaau kuu doono waman yudlil kuu lumiyo allaahu alle qofkuu lumiyo famaa lahu qofkaa uma sugnaanin famaa lahu qofkaa alla lumiyey uma ahaanin من haad mid hanuuniya heli maaya baa ilaahay subxaana wa tacaala afaman qof afamanna mid yataqii iskaga dhigaya yataqii iskaga dhigaya fii wajhihi wejiga iskaga dhigaya suuءa alcadaabi cadaabkiisa xun yowma alqiyaama ay fii yowmi alqiyaama iskaga dhigi doonaa shaman amina midka badbaada miyuu la mid yahay waxayn ku nagaanay qofku inuu wejiga ilaashado laakiin marka la garbaduubay uu xidhan yahay la gacmahan iyo halkan laisu keenayahay adaabkii wejigaab iskaga dhigaya ina lilah afaman qof yastafi iskaga dhigi doona biwejhi iskaga dhigi doona su'aal cadaabi cadaabka kiisa xun cadaabkiisa xun leh yowma alqiyaamati shaman amina min dalik miyuu la mid yahay midka wa qiila walxaalna iskaga dhigaya qiila qad qiila la yidhi lilaalimiina ah, kuwa aalimiintaa lagu yidhi duuquu dhadhamiya maakii dhadhamiya kuntum aad aydeen tagsibuuna kuu shaqaystaan kadaba aladiina kuwa way beeniyeen min qablihim kuwan ka horreeyey nebi muxamedo waadla joogtaa rusushoodii bay beeniyeen kuwa hore fa ataahum waxa u yimi alcadaabu cadaabku wuxuu alcadaabu cadaabkii alle wuxuu kaga yimi min xaysu laa yashcuruun meel aanay filanaynin min xaysu laa yashcuruun waxay iska laasim tahay baafo jumla loo idaafeeya min xaysu laa yashcuruun meel aanay filanaynin ayuu kaga yimi cadaabkii faadaaqa wuxuu dhedhansiiyey hum ayaga allaahu alle wuxuu dhedhansiiyey alkhizya dulligu alle dhedhansiiyey fi lxayaati buu ku dhedhansiiyey addunya lidata walacadaabu alaakhira bulshada wala cadaabu laakhira aakhira cadaabkeeda ayaa akbaru weyn kaasaa daran low kaanuu hadday ahaan laha yaclamuuna kuwa ogso ilaah bay ka baqan lahaayeen oo alla ayay rumayn lahaa wallaahi laqad darabnaa waxaanu ugu sheegnay ay dakarnaa amba waxaanu ugu caddaynay amba darabnaa waxaanu u yeelnay linnaasi dadka fii haadaa kan dhexdiisa waxaanu ugu cadaynay amba ugu sheegnay amba aanu ugu yeelnay alqur'aani ah fii haadaa kan dhexdiisa waanu ugu sheegnay alqur'aani ah min kulli masal tusaale dhammaantii min kulli masalin tusaale dhammaantii baanu ku siina lacallahum yatadakkaruun likay yatadakkaru si ay u waansamaan ay cibro qaataan qur'aanan qur'aan xaaluu yahay kacale ayaanu ugu sheegnay masalkaasi qur'aankaasiyo carabiya ah carab loo nisbeeyo luqatu carab ku soo degay qur-aankaasoo hayra dii ciwaj kallooc mid u saaxiiba kayrkii ah aan ahayn hayra dii ciwajin kallooc mid u saaxiiba aan ahayn aba hayra dii ciwajin kallooc mid u saaxiiba kayrkii ah macnaa isagoo aan qalloocsanay lacalahum yattaquun ay likay yattaquu sa ilaa uga baqaan baanu ugu soo adeegnay masalka tusaalayaashii buu ilaahayna siinaya ilaahay laba nin buu masal amba laba qof buu tusaale inooga dhigaya labadaa qof waa laba addoon mid waxaa leh koox dhan oo raga ayuu ka dhaxeeya kaaga darena waa koox wada dabeecad xun oo iswada haysta ah. markaasaa mid walibaa uu siinayaa amar gaara ah, markaasuu askoobaya iyo mid nin keligii leeyahay oo si wanaagsan uula macaamilaya dabeetna camal qura u qabanaya ma ogtahay culumadu waxyaaba fara badan ilaahay keligii caawi ah, subxaana watacaala xilliyada cibaadadka kaa rabo ilahay waa taqaanaa cibaadad dafciga ah ee ilaahay waajib kaaga dhigo amba sunaha waa in naqaana xajka goor la dawaafo waad garanaysaa ma og tahay wa kam min fadlin taduufu xawla ilaahay wuxuuna faray hun fi lkacba inaynu dawaafno alayslaamu kadalik ayuunbaa la dawaafaya laakiin markaad ilaahyo kala rabi kale taduuf mid kale sida mid kale mid kale kual mid kale laa ilaha ila anta subaanaka nin walba wa markaara ka barido alla wuxu uhi daraba allahu alla wuxuu yeelay amba caddeeyey masala masal buu alla caddeeyey amba daraba allahu alla wuxuu ka dhigay masalan tusaale rajula min ayuu ilaahay tusaale ka dhigay mama rajulkaasu fiihi isaga ay wada leeyihiin shurakaau kuwa shurakaai ay wada leeyihin shurakadaasoo mutashaakisuun iswada suran oo iswada haysta mutashaakisuuna iswada haysta ayuu ilaahay masel ka dhigay iyo wa rajula min salaman u maaragtay u gaar noqday wasfiguu noqday waana masere iyo wa rajula min salaman u gaar noqday amba u garay warajuli min hal yastawiyaani miyay siman yihiin labadaa qof maala xagga tusaalaha min balaayayku wada haysataa ay leedahay oo midna digeel u diraya midna ari u diraya iyo mid mid keliya caabudaya may siman yihin ma sinna alxamdu lilah alxamdu ama lilah ilaahay baa iskale bal aktaruhum dadka badankoodu laa yaclamuuna maog ilah keliya markaad ku caabudaysa ka baqanayso ah, oo keli laa yaclamuun laakiin keliya waxaad baraysa waxaan dareemaynaa iyadoo culimada qaarkoodba ilaah habeenkii looma yeedho caruurta berigaanu ahay sheekh cabdilqaadir oo kale yani buurtan ay dhahdeen jabalqaarka ku gudbanaya suuta wa maaduuja rasuulku wuxuu sheegay insha allahu dunbay ka tegayaan markaasa u imanayaano iyadoo meeshishaa ka gureen gureen gureen gureen maantao dhan bay shaqaynayaan saalalka ka odhan lahaayeen insha allah unbaa berideenu kusoo noqon doona laakiin maalinta ilahay ugu talagalay insha allah laakiin inagu waxa odhan jirran yani sheekhu maalintii unbaa la bari karaa loo yeri karaa habeenkii wuxuu ku maqan yahay buufiiqaa oo markaa yaajuuj wa majuuj ayuu halkii ku xidhayaa haddii loo yeelo looga yeedho ka imanay laa ilaaha ila allah waa ka imanayaa bay idhahay bal aktaruhum laa yaclamuun bal aktaruhum laa yaclamuun badankoodu ma ogsonuhu marka waxaan caqayd bay ahay oo masalan ciyaar may ahay haddaad arkayso marka dambe ilaahi subxaana watacaala mahan i ah xaqaa'id bay ahay ma fani baa lagu leeyahay ninkan wax weydiiso oo caqiide inuu wax ku tarasha waqif baabahu wactaqid biyaafataa waqullu lahu ayaa kawso jidbilqaab waqif baabah istaag albaabtiisa wactaqid yaafata warriya caqiidee ka taagan dhallinyarada waqul lah markaa halkaasa bilowey alla wuxuu subaa alxamdulilah bal aktaruhum laa yaclamuun makaankaan bari masii buurta yaalay masii badda ka shisheeye masii gaaroodi joogay bikam insaan baryaa marka laa ilaaha illaa ant bal aktaruhum laa yaclamuun inaka adigu nebi maxamedow mayit baa tahay mid dhimanba kii dhiman doona mayitun haddii la yidhahdo iyada la shido waa dhiman doontaa wa inahum ayaguna mayituuna kuu dhiman doona wey uma inakum dabad idinku ywma alqiyaamati maalinta qiyaama cinda rabbikum rabbigiin agtiisa takhtasimuun kuway ku doodi baadsiiye subxaanaka allah